وكلهم يركب عند العذر والطهر لم يوجبه غير البصر وليرقى ندبا جبليه ودعا مستقبلا وموضع الوادي سعى طwaafkii baynu ka soo baxnay acmaashii xajkaynu ku guda jirnay طawaafkii markaa sacyiga ayaa ku xigay ruknu buu yihi huwa ruknu sacyigu rukni weeyaan oo in allaha kataba calaykum الsacya fascw wawaajibu lada lkuufi laakiin xanafiga agtiisa waajibaadka xajku ka mid yahay arkaanta ka mid maaha wa canna waxaa ka muuqday oo yani ka yimid can ibni cabaasin wa axmedin saxaabiga cabdillahi bni cabaas iyo sidoo kale axmed ba riwaayo ahaan yusannu waa la sunneeyaaye waajib xataa ma gaadhsiisa sacyiga markaa khilaaf baa ku jira xagga wujuubkiisa iyo rukninimadiisa xanafiyadu waajib bay ka dhigayaan laakiin rukni kama dhigayaan maadaama amrida la isfarayo sacyigu aanay qur-aanka ku sugnayn فلا جناح إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما saas ay ugu sugan tahay xajul markaa rukniye may gaadhsiin waa waajib bay yidhaahdeen jumhuurku laakiin waxay leeyihiin waa waa rukni aayaddana tafsiirkii caaisha radi allahu tacala canha ay saartay ayay u qaadanayaan qolyahan markaa ibn eh, cabaas iyo qolooyin kale oo salafkii kamid ah oo iyaguna yii eh, waa sunan waa jiraan sida anas iyo ibn zubayr iyo ibn siriin waana riwaaye can axmed sida nadmiguba uu sheegay waa daahirka aayaddu sida uu faa'iideynay walaa junaha caleyh an yatawaafa bihima marka yani wax dembihii ma saara inuu tawaafo amar markaa laguma bixin laakiin caaisha hadday ka warantay sababta ay aayaddu sidaas siyaaqeedu ugu yimi wa sharuhu taqadumu awaaf shardi waxa u ah sacyiga dawaaf inuu ka hormaro iyadana jamaahiirtu waa isku raacsan yihiin nabigu calayhi salaatu wasalaam sacyi aan dawaaf ka horeyn ma samaynin sidoo kale caaisha radi allahu tacaala canha markii la yidhi ifcali maa yafcalu lxaaj hayra an laa tatuufii bilbeyt riwaayad maali ku sugan walaa tascay walaa bayna asafa walmarwa way jirtaa laakiin riwaayaadka badankooda kuma sugnee haddana caaisha may awaa sacyigii may samaynin maadaama aanay awaafkii samaynaynin sacyigiina may samaynin waanay ka sugan tahay oo muslim oo kaga sugan tahay inay leedahay waxa weeyaan lam aطuf walam asca bayna asafa walmarwa manaan maaratay tanna maan samayn tanna maan samayn waa ti markaa nebiga u cadanaysa dadku waxay la noqonayaan xaj iyo cumrana xaj keliyaa la noqonaya markaa dee ifcali maa yafcal xaaj bal haddaan shardi ahayn dee way samayn lahayd wa sharuhu taqadumu awaafi in awaaf ka horeeya ayaa shardi laa cinda caaa caaa agtiisa maya isagu shardi kama dhigayo waalbad-u bisafan jala safa in lagu bilaabo ayaa muuqatay oo yani waxa wey shardi ahaan u muuqatay ila shuruuddii baa lagu jiraa wa baadiun bimarwatin kii markaa marwe isagu ku bilaabay lam yaxtasib tirsan maayo bilowgaasi marka uu safo gaaro haddana safa ka soo noqdo ayuunbuu tirinaya wa can caطaain in yakun jahlan xusin caaa ibni abi rabaax waxaa laga soo guuriya haddii ay jaahilnimo ka tahay oo sidaa uu ku dhammaysto uu ku tago jaahilkaasi waa loo cudurdaarayaayoo waa loo xisaabinoo toddobadii shawdba nin la yimi ayaa laga soo qaadayaa jumhuurku laakiin maya bay leeyihin waa in toddobadii oo safo ka bilaabmaysa lala yimaado wa mashyu daa dabcan markaa dee nabigu ala sl sl abdau bima bada allahu bihi ayuu yii riwaayad ibda-u odhanaysaana way jirtaa laakiin shuduud baa lagu xukumay haddana laakiin fuqahadu sa arkaysid ficilkii nabigaba calayhi salaatu wasalaam ha ahaato amarba asixin laakiin haddana way ka fahmeen in halkaasi aanay sidaa mooyaane si kale ku asaxaynin wa daa sacyiga mashigiisa yani in la lugeeyo oo aan gaadiid la fuushanaan marka la sacyayo waawfi wa mashyu awfi iyo awaafka mashyigiisu ama socodkiisu xatmun waa waajib oo inaanu qofku waxba fuushanaan marka uu sacyayo iyo marka uu awaafayo labaduba waajibaadka awaafka iyo sacyiga waajibaadkooda ayay ka mid yihiin wa fadala wuu fadli badan yahay uun lishaaficiyi shaafici agtiisa mashigaasi iyo socodkaasi wuu fadli badan yahay uuni laakiin waajib ma noqonayo wy wa axmedun shardan jacla axmed isagu intaba waa ka sarreeyaayoo shardi baabu ka dhigayba in markaa socod lagula yimaado dawaafkii iyo iyo sacyigii markaa waaba maslada waa tan gaari baabuur iyo wax loo sameeyey baabuur yareeroo markaa ku dawaafta waa tan la sameeyey marka arrintaa xukunkeedii weeyaan in la lugeeyo jumhuurku way waajibinayaan weliba xanaabiladu shardi bay sii gaadhsiinaysaa yacni dawaafkii asixi maayo sacyigiina asixi maayo haddii aad baabuurtaa taa yaree lagu wareegayo aad raacdid oo aad ku wareegtid buu leeyahy haddaan cudurdaarjin way noo soo socotaa iyadu haddaad awooddaadi inaad qaadir tahay qawiya oo wax dhibaatay aanay ku haysanin kuma ogola inaad markaa wax fuushid ood raakib ahayd waa inaad mugeynaysidoo cagaaga ku taagantahay in lagu sida lama ogol in carabiyadii lagugu riixayo lama ogol inaad lugaynayso baa la doonaya saasay markaa leeyihiin jumhuurku imaam shaafici raximah llahu tacaala arrintaas sunna arkaa arrin waajib ah oo lagama maarmaana uma arko nabiguna calayhi salaatu wasalaam raakib isagoo awuu awaafay xajkiisii kaana yastalimu alxajara bimixjan raakib buu ahaa waxay leeyihiin markaa qolyahan jumhuurka shaafici markaa waa deliishanaya qolyaha kale laakiin waxay leeyihiin nabigu alayhi sala sl waxa loo baahnaa in la arko oo dadku axkaamtii ay ka eegtaan markaa si loo arko ayuu markaa raakib u ahaay dadkii caadiga ahaa looma ogolaweyn wamashyu a buu yihi sacyiga in lagu sameeyo lugeeyo wawfi iyo awaafkiiba xatmun weeyaan wafadala lishaafici shaafici agtiisa wax faadila un weeyaane laakiin ma aha waajib ma aha waaxmadu sharطan jacl axmedna isagu shardibaabu uga dhigay awaafkiiga sacyigiiba wa kulluhum dhammaan fuqahadu yarkabu cinda alcudri haddii cudurdaar jiro rukuub way samaynayaanoo gaadiid way fuulayaan yani way ogolaanayaan in la fuulo oo markaa taas dee nebigiibaaba calayhi salatu salaam ka sugantay wauhru ahaaro qabkii saciga dhexdiisa lam yuujibhu kayru lbasri wax aan markaa ahayn xasanulbasri ma waajibinin ahaaro qabkii markii la saciyeeyo ahaaradii ma shardibaa cinda jamaahiiri fuqahaa maya awaafkay ayay maaragtay shardi ama waajib u tahay sidii la isuhaysa khilaafsan laakiin sacyiga waxba tahaaro uma baaha xaaidadiina way samayn kartaa iyo nufasadii iyo kuwaasoo dhan way samayn karaan caaisha maxay u samayn weyday de waxay u samayn weyday dawaafkii ka horreeyey baan jirin lakiin iyadoo gabadhii dawaafkii samaysay haddii dhiiggii uu ka yimaado way samaynaysaa sacyigii way la imanaysaa dhulka masaajidku ku jiraa masaajidkii may gelaysaa waxay leeyihiin masjidnimada halkan waxa uga horeysay shaciiro kale oo ku tacalluqda oo axkaamtii masjidka kama yeelanayso dadka shaceeradii hore gudanaya waayo xukunkan sacyiga ah baa ka horeeyey arintan markaa masjidnimadee dib ka timi marka waa arrin horaa ku tacalluqday waa u bannaan tahay way gelaysaayo sacyigeedii husheedii way dhammaysanaysaa wuxuu yidhi laakiin xasan basri baa markaa isagu ahaaradii inuu shardiyo laga soo guuriyo ibnu markaa halkan hadal wax ka sii baa ku qoranoo ittafaquu calaa ana min shardihi aahaaraa min alxayd kaawaafi sawaan waa isku raace buu leeyahay in ahaara min alxayd sacyigii u baahan yahay marka adu hadalkaas kitaabka masaasa ugu qoreen musakda ayaa maarata wax kasii noqdeen mise sheekhaaba sidaa u qoray waxay u inuu saa u qoray waayo xataa daliilkii uu sheegaya riwaayadiiba maalik uu werinaya yaxya bnu yaxya u maalik ka weriyan sheegayay hayra allah tatuufii bilbeyti walaa tascay tiina uu soo daliishanaya laakiin de ma qabto laa maalikiyaan qabin oo isag maarata madhabkiisiiba ah walaa madaahibtii kale ayaan qabin wuxuu yihi wkulhm yarkabu cinda اlcudri wالطhru lam yuujibhu غayru اlbصri walyarqa nadban jabalayhi wadaca walyarqa ha fanto ha foolo nadban iyadoo marka ay sunno tahay jabalayhi labadiisa ha booro waa safe iyo marwa mid walba waxoogaa ha foolo wadacaa mustaqbilan wuu ducaysanayaana qofkii isagoo qiblada qaabilaya wa mawdica alwaadi saca meesha toga ahna wuu ordayaa waa intan imika togi imakama muuqdeen laakiin labada calaamadood ee akhdarka ah weeyaan waxaasoo dhan waa sunayaa marka aya kuwan wuquufu carafa rukn lxajin bالzawaali yabtadi وبطلوع الفجر عند أحمد والليل شرط المالكي ويجب لغيره والشافعي يستحب وليس بالمجزئ وادي عرنه وجبر ذا عن مالك ما أوهنه وبأذان وإقامتين سن له أن يجمع العصرين والمالكي أذانه يكرر ويجمع المكي له ويقصر وليخطب الإمام سنة هنا وقبل ذا سن المبيت بمنى wuquufu carafa ayaa markaa haddana halkan loo gudbay markaa markii dawaafkii iyo sacyigii intaa la sameeyo haddii qofku uu mufrid ahaa waxa ugu xigayaa un de inuu sugo uun marka xaggii carafo loo kacayo lakin carafa waxaa ka horeynaysa almabiitu bimina waa ka ugu dambeysay waa qabla daa sunna almabiitu bimina fasalkeed kusoo gebageba isagu markaa waa iska sunna markaa waa la dhaafay arkaantiibaa markaa dee laga hadlayaa wuquufu carafihiibaa markaa rugniga kusoo xigaa uu noqonayaa qofkii xaajiga ahaa wuxuu yidhi markaa daba ruknun lixajin xajkii rukni buu u yahay alwuquuf bicarafa bizawaali yabtadi markaa isagu dee waa binasi walijmac weyaan alxaju carafa fuqahaduna waa ku ijmaacsaye waa ruknigii weynaa bizawaali yabtadi wuxuu ku bilaabmayaa zawaalka qoraxdu markay suusho ayuu bilaabmayaa wakhtigiisu maalinka sagaalaad wa biuluuci ilfajri cinda axmed axmed agtiisa mayane waagu hadduu beryaba maalinka sagaalaad wuu bilaabmaya oo xadiidkii wa kaana qabla dalika qad waqafa bicarafata saacata min leylin aw nahaar yani habeenkii tobnaad baa laga hadlayaa qofkii man shahida salaatana wa kaana eh, qad waqafa qabla dalika bicarafa qofka salaad idan xaadiray salaaddii subax maalinta tobnaad weeyaan intaa ka horna carafe istaagi maalin ama habeen markaasi markaa yidhahdeen de maalintii o dham inay ku jirtaa xadiiska laga fahmay lakin qolyaha kale waxay leeyihiin maalin ama habeen marka laleeyahay de waa wakti uu qofku ansaxayo saacadda uu qofku ansaxayo ama maalina ama habeena waa markaa zawaalkii laga soo bilaabo ilaa habeenkii tobnaadi bay leeyihin ibnu rushdi isagu ijmaac buu sheegayba halkan yani qabla zawaal aanu ansaxaynin lakin madabta xanaabilada waa sida dameesha natmiga ku qoran wey wllaylu sharطu lmaalikiyi maalikiga isaga waxa u shardi ah habeennimo oo maalinnimadii kuma filna inta maalinimada uu qofku istaagay hadduu iskaga soo tago oo habeennimadii aanu ku noqonin ninkaa uu qofkii u saagay marka waa shardi buu leeyay maalikigu in habeenkii wax ka mid a laxadaadba ha noqotee wax ka mid ah in carafo qofku uu ku jiraa waa shardi buu leey marka dadka qaarkood waxay soo baxaan basaskii wixii waatan la degdegayo oo dadka qaar baa laga yaabaa in qabla alghuruubba laga soo saaro caraf markaa marka madhabkii maalig lagu socdo halis baa la gelinaya shaaficiyada laftoodu waajibaadka qaar maarata isku haystaan waajibaadka ma ka mid taha aljamcu bayna alleyl wanahaar mise ka mid ma aha oo dhiig waajibaya haddii qofki iyadoon habeenkii la gaarin ka soo baxo iyada lafteedana halkaa khilaaf baa ku jira markaa in qofku qoraxdu ay ugu dhacdo caraf koonaheeda sokabaha noqoto hadday doonteen ayaa muhiima ah. wayajibu ligayrihi waa kaa yiri wixii aan eh, maalig ahayn shardi uma ahee laakiin waajibaadkii xajka ayuu ugu jira wshaaficiyu yastaxib shaaficina waa istixbaabaya waa say ictimaadayaan laakiin de khilaafkuu ku jira madhabka laftiisao qowl waajibinaya ayaa markaa jira oo odhanaya waajibaadkii xajka ayuu ka mid yahay aljamcu bayna alleyl wanahaar markay leeyihin aljamcu bayna alleyl wanahaarna markaa maalintii cidinama waajibinaysee waxay u jeedaan in habeenimada meesha lagu gaaro inbaa loo jeeda oo haddaanan maalinnimadii oo dhan gelinba ee habeennimadii un aad tagto cidina kuma odhanaysa waajib baa kaa dhima marka habeenkaa ka muhiimsan bay noqonaysaa maalintii marka la eego xagga ruknigan xasilaadiisii wuxuu ku xasilayay marka la eego habeennimada ayaa ka lakin xaggii ducadii iyo maarata tii kale ayay maalinnimadii u muhiimsan tahay wاleyl sharط اmaalikiyi wayajib ligayrihi wالshaaficiyi yastaxib walaysa bilmujzi'i waadi curana meesha waadi curano laydhaha waa tog carafa ka sokeeyo xaggan manira mara masaajidkan ka dhisan waa ka hormara togaa curano la yidhaahdo mujsi ma aha qofka kama gudayo hadduu halkaa u taagnaado aanu dhaafin oon gudaha u gelin carafa waadigaasi carafo ka mid maaha kamana gudayo qofka wa jabru daa kaa in dhiig lagu kabo can maaliki maaligiyadoo arrintaa laga warinayo maa awhana maxaa ka daciifsan yacni arrin aada u daciifa weeye in maalig laga sheego in waadi curanaha dhiig lagu kabayo marka dhiig lagu kabo ay markaa xajkigu eh, sidaa ku hagaagayo maalig baa laga sheegay waxaa ka sheegay ibnulmundir maalikiyadiina wax garanaysa ma ay markaa waxa weye madhabtoodii ku hayaan haddaba waxaa qariiba ibnu rushdi raximah allahu tacaala eh, wuu ku raacay ibnulmundir buu ku raacay isagu isaguba maalikiya oo dee kutubtii maalikiyadaba hay haddana oo arrintaa uu sheegay maalikiyadii in aanay haynin ayuu ku raacay aduu sheekhan khaliil la yidhahda kitaab atawdiix la yidhaha leeyahay wuxuu sheegayaa bal waxaa u yar dhow laakiin aan la mid ahayn in kutubtii maalikiyada qaarkood lagu arkay ibnuljallaab kitaabkiisa laakiin sidaa ibnulmundir uu sheegay kuma hayaan kutubtoodii ibnu rushkina qowl kaleba umuu sheegin maaliga intuu kii u sheegay ayuu qowlkii maali ka dhigay waxyaalaha ay ku haystaan qolyahan maalikiyadu aad bay u duraan kitaabka ma jecla wuxuu wajabru daa can maalikin tan in la la yidhaahdo yani waxa weeyaan eh, dhiig baa lagu kabayaa iyadoo maalik laga warinayo maa awhana maxaa ka daciifsan yani arrin markaa madhab ahaan u ma aha wa biadaanin wa iqaamatayn sunna lahu an yajmaca alcasrayn wa biadaanin eh, wa sunna lahu waxaa loo sunneeyaa qofkii xaajiga ahaa an yajmaca alcasrayn casar iyo duhur baa loo jeedaa duhr iyo casr inuu jamciyo biadaanin wa hal adaan iyo laba iqaamo inuu ku jamciyo yaa loo sunneeya sidii nebiguba calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey oo waa jamcu taqdiim xagga hore ayaa laga adimayaa saladdii doo markay soo gasho dabcan horta khudbaddaa horeynaysa waa la khudbaynayaa waa la adimayaa duhurkii baa la tukanaya loo aqiimaya la tukanaya laba ragcadood haddana casarkii baa loo aqiimaya wlmaaliki adaanahu yukariru maalikigu isagu adaanka waa soo celcelinayaa oo salaadahan la jamcinayo ayaa laysku khilaafsan yahay qaabka adaankoodii uu noqonayo marka maalikiyadii waxay leedahay mid walba waa loo addimayaayo salaad walba adaankeeday leedahay laakiin de xadiidka waxaa ku sugan hal adaan wayajmacu lmakii lahu wayaqsuru wayajmacu wuu jamcinayaa salaataynka casraynkaasi almaki qofkii reer maka ahaayee maka ka kicitimay lahu limaalik maalik agtiisa wuu jamcinaya wayaqsuru waanu qasrinaya dadkii meelo fogfog ka yimid iyagu ee maka aan muqiim ku noqonin muddo iqaamo aan joogin ee haddana xajkii u baxay dee marka halkaa la ysugu yimaado way jamcinayaan waanay qasrinayan laba musaafiriin laakiin qofkii maka ka soo kici timay maaragtay degaankiisu ou maka ahaa dee carafi wax badan uma jirto Ehm, iyo sidoo kale dee iminka wadaysa iska dhacda dadka badankoodu muqiimiin bay maka ku noqdaan oo dee afartii cisha aynu soo sheegayna wax ka badan bay joogayeen markay iska cumraystaan waxaa laga yaabaa inay laba toddobaad iyo toddobaad iyo toban cisho iyo iskasii joogayaan waa kuwii markaa jumhuurkuna lahaa afar cisho haddii la joogayo axkaamtii safarku way go wixii dambeed markaa bilowdaa safar cusub buu noqonaya qolyahaasaa markaa la ysku haystaa imaamu maalik isagu wuxuu waana jamcinayaan waanay qasrinayaan qolyihii kale waxay leeyihiin saddexdii kale mana jamcinaya abcan jamcinta xoogaa xanafiyada xaggooda arrin baa ka jirto iyagu marka hore safarka maarata jamcinta kama dhalinayne iyaga jamcintoodu waa halka waa linusub uun laakiin xaggii qasriga ayay saddexdu isku raacsanaanayaan maalikiyadii xanafiyadii iyo shaaficiyadii xanaabiladuo ay diidayaanoo ay leeyihiin meeshan qasri ma jiro waayo safarkani waa safar qasiira qofkanna ma aha qof musaafira oo safarkiisu markaa dheer yahay wayajmacu makii lahu wayaqsuru markaa jamcintii makiya iyo qasrintiisii isaga ayaa qaba xanafigiina sa aynu sheegayno maadaama arintu ay jamcintu ay xaggeenu suga tahay iyada diidi maayo laakiin waxaanu ogolaanaynin qasrintii baanu ogolaanayn xanafiga wuxuu yihi walyakطb اlimaamu sunata huna wa qabla da suna almabiitu bimina wuxuu yihi walyakطb اlimaamu imaamku ha khudbeeyo sunatan xaal khudbadaas ay sunno tahay hunaa halkan maalinka carafo la joogo in la sunneeyo in la khudbeeyo ayaa sunno ah wa qabla daa wuquufkan carafo ka horna sunna waxaa la sunneeyaa almabiitu bimina mina in loo soo hoydo habeennimada ka horeysa carafa iyadu waa sunne yowm tarwiic mina la tago oo shanta salaadood lagu tukado carafa loo sii dhowaanaya waa iska wasiila waa uu sii dhowaansho loo sii dhowaanaya carafe iyadu ma aha markaa manaasigtii waaweyneyd ee waajibka ahayd ma aha almabiitu bilmusdalifati wamaa bacdahu bacda alguruubi naxwa jamcin yadfacu uma alcishaa'ayni hunaaka yajmacu yabiitu xatman wa cani lmualibi ruknun wa canhu laysa xatman wandubi bilaxdati min aakhiri leyli xasal binisfihi walxatmu lilkuufiy dakhl bilfajri wahwa cinda maalikin saqad fii leylihi biqadri maa raxlun yuxad wagallisan bisubxi uma almashcara qif cindahu tadcuu ila an yusfira wbacda daka اramyu waajiba tala waqiila rukn fi الضaxaaءi fudila waصaxa min fajri wacinda axmada والشhاaفiعي min نصف leyl ابtdى وin يؤhر xanaفiy للغd أو malikiy للغروب yftdي وبعdh نحر فxلق واstxل غyر النساء bda وmاlik أxل غyر النساء والصيد بالرمي فqط ثuma الطواaف وbه الإحrاaم xط للxنفي وغyره السعي انتظر وmن يqدم عindه شhيئا jبر إلا الطواaف ولmاlik يحق in رمyه بالطوف أو xلق سبق والxلق ركن الشhاaفiعي وعنه lm يucad نسكا ولغyرh xtم ثuma الmبيت bmina bعd ndib للxنفي ولغyرh yجب فlyhرق wlow بlayلة dmا والشhاaفiعي في مثل hذه أطcاmا md لكل والثلاث أوجبت lh dmا وذا لأحمد ثبت إلا هنا والرمي بعد ينxتم وكونه بعد الزوال قد لزم وصح للنعمان بعد الفجر من ثالثها وعنه ذا في كلهن وحكم تأخير كماض والأدى لرابع للشافعي وأحمد والحنفي نصف صاع ألزم عن الحصاة وعن اليوم دم والعفو في نحو الحصاة عن أبي حبة مع جمع من أصحاب النبي المبيت بالمزدلفة وما بعده carafo dee ku xiga marka isaga iyo maaratay acmaashii ka dambeysayba halkan ayaa lagaga warramay wuxuu yidhi bacda alguruubi naxwa jamcin yadfacu yadfacu wuu dhaqaaqaya wuu soo dhaqaaqaya bacda alguruub markii qoraxdu ay dhacdo carafo ugu dhacdo naxwa jamcin xaggaa iyo jamciba u kacaya jamcina waa musdelifo wey xagga musdelifo ayuu usoo dhaqaaqayaa qofkii xaajiga ahaa markii eh, qoraxdu ay dhacdo uma alcishaa'ayni hunaaka yajmacu kadibna cishaaaynkii waa maqribiya cishaaye ayuu halkaa jamci ama musdelifaa uu ku jamcinayaa iyaduna xukunkeedu waa xukunkii jamcigii carafo ka dhacayay oo kale qariguna waa sidii oo kale yabiitu markaa qolyahan maalkiyada waxay leeyihiin alqasru waljamcu huna lilnusuki laa lisafar waana qowl shaaficida laftoodu ay ku jira laakiin aan muctamad ahay yabiitu xatman wuu u hoyanayaa musdelifa iyadoo arrintaasi ay waajib tahay waajibaadkii xajka ay ka mid tahay wa can ruknu shaafici xaggiisa waxaa laga sheegay qowl odhanaya ama shaaficiyada wejhi odhanaya waaba rukni almabiit bimusdelifa waaba rukni wejhi odhanaya ama qowl odhanaya ayaa shaafici laga sheegay taabiciinta maarata qaar kamid ihina way qabeen arintaasiba wa canhu waxa kale oo laga soo guuriyey shaafici laysa xatman waajib xataa ma ahee wadubi sunneedo markaa almabiit bilmusdalifa saddex qawl baa ku sugnaanay waa waajib min waajibaati ilxaji oo sa jumhuurka ay qabaan iyo waa rukni waa qowl shaaficiyada agtooda la naqliyey iyo waa sunna oo iyaduna qowl shaaficiyada agteeda ka jira ka xagga laakiin loo badan yahay waa inuu yahay waajib min waajibaati alxaj waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam curwo waakii ku yidhi man shahida salaatanaa wa kaana qad uqafa qabla dalika bicarafa marka faqad tama nusukuhu marka in tamaamulnusukii uu ka mid yahay ayaa markaa uu tilmaamayaa weliba uu culus yahay haddaba waajibkiisii intuu ku dhacaya qadarkii waajibku ee mabiidkaasi uu ku xasilayay intuu noqonayaabuu ka hadlay bilaxdati min aakhiri leyli xasal bilaxdatin ilbiriqsi min aakhiri leyl oo habeenka qaybtiisii dambaa ayuu xasala ku xasilaya min nisfihi laga soo bilaabo yani nisfu leylka laga soo bilaabo min nisfihi min aakhiri leylkuunbay bedel ka tahay nisfuleylka laga soo bilaabo wakti yar oo ka mid ah waa inuu qofku halkaa joogo sidaa markaa waxaa qabaya saad doonto shaaficiye iyo xanaabil wlxatmu waajibku lilkuufiy dakhala bilfajri xanafiyada agtooda intaa hore dhami waajibba ma e waajibku wuxuu ku soo gelayaa waa beri marka waagu uu baryo waa inaad wax kamida joogtay musdalifa waa beri oo haddaad qabla alfajri soo baxdo waajibka ood markaa dibna aad ugu noqonin waajibkaasi waa kaa tegi wahwa waajibkan cinda maalikin maalik agtiisa saqaa wuxuu ku dhacayaa oo qofku waajibkii uu ku gudanayaa fii leylihi habeennimadiisaa uun xaggii hore iyo xaggii dambetee biqadri maa raxlun yuxadu inta heeryo laga dajiyo wixii ay saarnay neefkii markaa dararnaa inta rarkiisa la dejiyo intaas inaad habeennimadii musdalifo ka joogtay baa ku filan maalikiyad markaa maalikiyadii maxay leedahay habeenkii gelin hore iyo gelin dambe ku doonaba ha noqdee waa inaad waxoogaa mukfi ku nagaansho waa inay meesha jirto ku nagaanshihiina markaa waxay u sameeyeen eh, taqriib way soo dhaweeyeen waa inta neef rarnaa rarkii laga dhigay xoogaabay damalaha noqonaysa inay labaatan dano ku dhawaataa dhici karta ama ilaa toban ay noqoto xanafiyadu iyagu waxay leeyihin waa bacda alfajri waaberiga ayaa markaa waxa weeyaan wujuubka man shahida salaatan abaa kamid gula salaatu wasalaam qolyihii kale shaaficiye iyo xanaabilo aha iyagu waxay leeyihiin habeen wixii ka dambeeya haba yaraada qofku waa inuu wax ka joogo iyaguna xaggay ka fiiriyey dadkii loo ogolaaday in ay eh, dacafadii waa tii la yidhaaha iska tagaan markii habeen barhka la gaaro markaa lama eegin waktiga ay musdelifo soo gaadhayan musdelifo dadka qaarkood baa goor dambe soo gaadhay oo carafo goor dambe ka imanaya looma eegin goormay carafo ka yimaadeen habeen barhkii markuu gaaro ha dhaqaajiyaan baa layi oo loo ogolaaday marka in habeen barhkan meesha wax laga joogo in wujuubku uu yahay man shahida salaatanaadana halkaasun bay ku taawiilinayaano dee qofka markaa salaada xaadiray waa qof markaa waktigii salaadu soo gelaysay xaadiray oo markaa macnaheedu uu yahay yani waxa weyaan fajriga ka hor laxdana ha noqotee waxbuu ka joogay marka iyagu waxay leeyihiin in wax uu laga joogo nuskaa damba ayaa wujuubkani uu ku dhacay waalisan bsubxi uma almashcara qif cindahu ilaa an yusfira wujuubkii intaasu ku dhacay isagu laakiin waxaan kale markaa lagu faraya waxay iska noqonayaa sunayaal bay noqonayaan waqallisan bisubxi subxii madow ku tuko takliisku waa in iyadoo aan waagu cadaanin dhulku cadaanin hore laga tukado dhulku wali madow yahay salaaddii subax la tukado markaa marka musdalifo la joogo waxaa mustaxab ah atakliis in hore salaadda subax laga tukado iyadoo dhulku uu madow yahay uma almashcara if uma if waxaad istaagtaa almashcara mashcarulxaraamka oo dee musdelifo ku dhex yaala if cindahu agtiisa istaag uma if istaag uma almashcara mashcarka ayaan daba laga hadlayaa aan ka hadlayaa if istaag cindahu agtiisa tadcuu adigoo ducaysanaya ilaa an yusfira ilaa inta uu dhulku caddaanayo ilaa isfaarka laga gaarayo ha ka imanin musdelife iska joog halkaa ku ducayso marka deetana uu dhulku cadaado oo waxa weeyaan qoraxdii laakiin aan weli soo bixin markaasaa soo dhaqaaqaya wa bacda daaka aramyu waajiban tala wa bacda daaka haddaba mabiidkaasi dabeedii alramyuba ahaado dhagax tuuradkii waajiban xaal uu yahay tala wuu markaa ku xigaa oo wuxuu ku xigaa mabiidkiibuu ku xigaa waa waajib marka wa qiila waaba ruknina iyadana eh, waa qowl la soo guuriyey laakiin aan qowlkii markaa waxa weyaan jumhuurka ahayn maalikiyada qaarkood baa laga sheegay ibnulmaajishuun ayaa laga sheegay inuu yii waa rukni laakiin jamaahiirtu sida ay qabto waa waajibaadka xajkeeda ma aha arkaantiisa maaha maxaa yeelay waa ti dadka qaarkood eh, de waxa weya rucaadii iyo waxyaalahaas ruksadu ay ugu timidba arkaantana laga maarmaan weeyaan markaakani rukni ma noqonayo wa qiila ruknun waa rukni waa layidhi fi daxaa'i fudila waxaa la fadilayaa waqtiga dhagaxa la tuuranaya inuu noqdo barqada adaxaa iyo adduxaa iyo waasuu waktiga barqada dhagax tuuradku inuu noqdo markii qoraxda ay soo baxday kadib ayaa afdala waayo haddaba goormuu asaxayaa wasaxa min fajrin laakiin haddii waagu uu beryeyba wuu kuu asixi karaa haddaad dhagaxii tuurato waa berigii kadib haddaad dhagaxa tuurato way eh, ogol yihiin jumhuurkii weliba waabay kasii ballaarinayaan qaaro wa cinda axmeda washaafici min nisfi leylin ibtada axmed iyo shaafici agtooda habeen barku ka bilaabmayaaba waktigan laleeyahay dacafadu way kasoo kici karaan musdelifa markaasaaba dhagaxtuwaadkibal waayo qolyahaasi dee way tuuranayeen bacdulmaati almuminiin intay tuuratay weliba soo doortay haddana soo noqda markaa way furan tahay oo ramyigii min muntaaf leyl ayaa waktigiisu ka bilaabmaya awaafki iyo kuwii kalena waa saasoo kale saas leeyiin shaafiyada iyo xanaabiladu laakiin labadii kale labadii madhabe kale waxay leeyihiin waa beriga wixii ka dambeeya unbaa la tuuran kara wasaxa min fajrin wacinda axmeda washaafici min nisfi leyli ibtada wain yuahir hadduu dib dhigo mid xanafi hadduu dib dhigo liladi ilaa maalintii berida noqonaysay waa koobiyo tobnaadki maalintii ciidda maalintii ku xigtay haddii uu la gaaro isagoon marka hadda jamratulcaqabadii maalintii ciidda la tuuran lahaa aan tuuran aw maalikiyun lilguruubi ama maaliki uu dib dhigo ilaa inta ay maalinta ciidda qoraxdeedu dhacayso labada mid waliba yaftadi fidye ayuu bixin xanafiyadii haddii maalintaa isagoo qofkii tuuranin ay maalinka dambe la gaadho dhiig baa lagu yeelanaya maalikigiina haddii cadeyduba ka dhacdo isagio aan dhagaxii tuuranin waa lagu yeelanaya marka waxay leeyihiin waajib waxa ah maalikiyadu waxay leeyiin intaan dhicin la tuurto xanafiyaduna waxay intaan maalinta labaad la gaadhin in la tuurto ayaa waajib ah qolooyinkii kale markaa iyagu intaa midna ma waajibinayaan haddii markaa hataa waqtiga ay kula gaadho waa caadi buu markaa marka xaggii horena waa ka ballaaran yihiin xaggii dambana waa ka ballaaran yihiin shaaficiyadii iyo xanaabiladii oo xataa maalinka saddexaad haddii waxaagoo dhan ba isugu wada geysato wax alla wixii dhagaxtuul ahaa maalinka saddexiyo tobnaad haddaad isugu wada geyso waa adaa bay leeyihin wa bacdahu dhagax tuuradka waxaa ku xiga markii dhagaxa maalintaa la tuurto waa ramyigii markaa yowmnaxriga oo dee jamratulcaqabaat ilkubra la tuuranayo waxaa ku xigaya naxrun gawricii baa ku xiga neefkiiba gawracaya xagga tartiibta fa xalqun gawracana waxaa kusii xigaya timaxiiradkii baa kusii xigaya markaa waa ramyi haddana naxri haddana xalqi kadib baa markaa awaafka awaaflifaadu ka wada damaynaya ranxad bay markaa u tartiibinaa culamadu ranxad ramyun fa naxrun fa xalqun fa awaaf tartiibka markaa xukunkiisu wu inoo soo socdaa laakiin tartiibkaasi waa laisku waafaqsanya de badan dadku ma tawaliyi karaan oo xaaladdu way ku adagtahay eh, wastaxalla wuu xalaashanayaa qofkii hayra nisaai dumarka wixii ka soo haray bidaa intaasi hadday dhacdo ramyigii Ehm, naxrigiina iskaga dar agga tartiib baa loogu daraya naxrigu laa madkhala lahu fi taxalul beyl fuqahadu xagga xalaalowga madkhal kuma laha naxrig oo inaad gowracda iyo inaanad gowricin xagga xalaalowga shaqo kuma leh eh, laakiin de tartiibtii unbuu halkan soo gelaya haddaba markii ramyigaa iyo xalqigaasi ay dhacaan waxa xalaaloobayo qofkii uu xalaashanaya wixii aan dumarka ahay cadarkii iyo waxyaalihii kale dharkii iyo wa maalikun imaam maalik isagu axalla wuu xalaaleeyey hayra nisa wixii dumarka ka soo haray wasaydi iyo ugaadha wixii ka soo haray biramyi faqad dhagaxba hadii la tuurta buuli dhagax tuuradkuwa uu dhaco wax kalaba looma baahnaba dumarkii iyo ugaadhuun iska ilaali wax alliyaala wixii kale oo dhan saasay ku xalaaloobayaan buuli uma awaafu awaafkiibaa markaa kusii xigay bihi raam markaa laakiin qolyihii kale waxay leeyihiin ramyigu keligii taxalul ma keenaye waa in wax la raaciyo oo ramyun faxalun ramyun waxalun ama ramyun waawaafu sidaa waa in la sameeyey ba ramyigii waa inuu wax la socdo ama awaafkii la socdo ama xalqigii uu la socdo markaasaa markaa taxalul awalkii uu ku xasilaya waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam caaisha markan ay cadarka u marisay ee awaafku ka hor bay ahayd nabigu awaafka ka horna muxuu sameeyey intan kaloo dhan buu sameeyey ila ramyigii buu sameeyey haddana naxara haddana xalaqa markaas caaishan leedahay ayabtu rasul a sl li eh, xurmihi qabla an eh, yuxrim walixillihi qabla an yatuuf intii aanu awaafin baan cadarka u mariyey bay leedahay markaa waktigii uu cadarsaday ayuunbaa de markaa taxalulkii u dhacay bacda alxalqi baanay ahay wuxuu yidhi uma awaafu kadib awaafkii baa ku xigaya wa bacdahu naxrun faxalqun halkaasay kusii cadfan tahay uma awaafu awaafkii baa ka dambaynaya oo afartii camal ugu dambeeya wa bihi lixraama xaa kaasaanu markaa ixraamkii oo dhanba ku dhiganaya oo ixraamkii saasuu iskaga ridayaa qofkii uu taxallul kaamil ah uu ku xalaaloobayaa lilxanafi cinda alxanafi qofkii xanafiga ahaa agtiisa wa gayruhu sacyantadan wixii xanafiyada ka soo haray sacyigiibaa ay sugayaan haddii qofka sacyi lagu lahaa haddii aan sacyi lagu lahaynna dee waa sidii nabiga caleyhi salatu salam sacyiba laguma lahaynoo de horu sii sacyiyey saasuu markaa taxalulkii kaamilkii ugu dhacaya haddii qofka sacyi lagu leeyahayna sacyigii buu sugaya lakin de xanafiyadu sacyigii sugi maayaano sacyigu iyaga agtooda waajibun buu ka ahay rukniba kamu waman yuqadim ciddii haddaba hormarisa cindahu cinda alxanafiyati shay-an wax kamida amaahaas amaaha weliga saa u tartiibinay alramyu falnaxru falxalqu falawaafu haddaba waman yuqadim cindahu shay ciddii wax qadimta oo booskiisii ka hormarisa cinda alxanafiyi jabara jubraan baa lagu yeelanaya dhiig baa lagu yeelanaya ila awaafa awaafka mooyaane awaafka way ogol yihiin in waxo dhanba laga horreysiiyo oo awaafku isagu meeshii aad gelisaba waa caadi laakiin wixii ka soo haray awaafka waxay leeyihiin tartiibtoodu waa mustaxaqu weeyaan waxaa la rabaa markaa inaad sidaada u waa waajib qolyaha jumhuurkuna waxay leeyihin tartiibtani waa sunne waajib ma aha aduu balmaalikiyada ayaa xalqiga iyo ramyiga hadal ka keeni doona laakiin jumhuurku waatii nabiga la weydiinay ya rasuul allahi xalaqtu qabla an armi ya rasul lahi facaltu kada qabla an afcala kada wuxo dhan ifcal walaa xaraja waatii lalaha xanafiyadu markaa iy riwaayad kale deliishanayaanoo odhanaysa maa shacartu ya fauftu qabla an axliq oo kale taasoo kale maa shacartu baa ku jirta yani isma dareeminoo saasaan samin waxay leeyiin qof macduura waay qofka waxaan samiye laakiin dee dad badan baa nabiga maalintaa weydiinaya qof walba wuxuu ku lahaa laa xaraja walimaalikin maalig agtiisa yaxiqu wuu markaa waxa weeyaan dhacaya xaq buu noqonayaa dhiiggaasi iyo jubraankaasi xaq buu noqonayaa in haddii ramyuhu dhagax tuuradkiisii subiqa laga hormaray oo bidawfi aw xalqi dawaaf ama xalqi lagala hormaray dhiiggaasi jubraankaasi waajib bu noqona marka maalikiyadi maxay leeyihiin ramyigu horta isagu waa inu ugu horeeyo laakiin inta kale tartiib male waa in laakiin ramyiga lagu bilaabo haddii ramyigii labadii kale mid kamida laga hormariyo dee jubraan baa waajibaya haddii markaa awaafkii laga hormariyo haddii xalqiga la hormariyana fidyatulada waajibaysa oo waxay leeyihin xalqigii ma banaanaanayo ilaa dhagax ila tuurto ila xalqigu markii hore maxduuraadka ku jiray le maadaama maxduuraatulixraamka ku jiray iyadoon weli dhagaxii la tuuranin haddii xalqi lala yimaado maxduur ka mida maxduuraadka lagu dhacay markaa waxaa waajibaya fidyatulada haddii awaaf lasoo hormariyana jubraan baa waajibayo dhiiggii baa waajib dhiig markaa keliya ayaa waajibaya wlxalqu ruknu shaaficiy qofkii shaaficiga ahaa xalqigu rukni baabuu yahayba timaxiiradku arkaantii ugu jira wa canhu waxaa kaloo shaafici laga soo guuriyey lam yucadda nuskan nusugba maaha acmaasha xajkaba ka mid maaha xalqigu ee waa calaamad uun la muujinayo in exraabkii dhammaaday idan markii hore waa kii maxduuraadka ku jira markaa timaxiiradkani acmaashaba alixraam ixraamka inuu dhammaaday oo la xalaaloobay ayuunbaa la cadaynaya laakiin waa qowlka marka waa khilaafka mashhuurka mashhuurka waxa weeye inay acmaashii xajka uu ka mid yahay dee ajri badan baaba usoo arooreen marka mar haddii ay sidaa tahay acmaashii buu ka mid noqonayaa acmaashii markuu ka mid noqdana waa rukni laleeyihi qolyihii kale oo dhammina waxay leeyihiin walikayrihim xatan wixii shaafici ka soo haray waajibaadka ayuunbu ugu waajibaadka waa tii lagu kabi jiray dhiigga xalqigana in dhiig lagu kabo uma baahno oo dee qofkii wuu xiiranaya meesha uu joogaba wakti ku dhammaanayana ma laha marka shaaficiyadu waxay leeyihiin waa rukni waxay leeyihiin mar haddaan dhiig lagu kabayna mar walba in la xiirto un ay tahay meeshu doonaba ha xiirto kol haddii ay tahay waxba waajib lagu magacaabi maaye rukni baa la odhanayaa maxaa yeelay lama kabayo uma almabiitu biminan bacdu nudib lilxanafiyi waligayrihi yajib uma almabiitu biminan intaa kadib haddaba in mina loo hoydo bacdu yani waxa weyaan bacda yowm alciid weeye maalintii acmaashada ay dee socotoy yowmunaxriga iyo wixii ka dambeeyey in loo hoydo mina ayaa nudiba la sunneeya lilxanafiyi cinda alxanafiy waligayrihi yajibu wixii saa ka soo waajibaad bule almabiitu biminan waa waa manduub buu leeyahay xanafi oo waajibba ma aha ehm, jumhuurku laakiin waxay leeyihiin waajibaadkii xajka ayay ka mid yihiin in markaa waxa weya saddexda habeen qofkii aan tacajulayn uu hoydo kii tacajulayna uu labada habeen hoydo halkan markaa waxay leeyihiin mucdamu leyl habeenka badankiisa waa in loo hoydo meesha la joogo sidii musdelifa lamid maaha falyuhariq ha daadiyo haadu way fadxisan tahay walow bilaylatin habeen sababteedba ha noqotee daman dhiig ha daadiyo qofkii markaa ka tegi yani walow bitarki laylatin habeenka tegidiiba ha maarata waxa weyaan ha ahaato maarata sababto ha ahaatee dhiig buu qofkii daadinayaayo dhiig baa lagu yeelanayaa qofkii habeenka tegey washaafici qofkii shaaficiga ah fii mili haadi habeenkan oo kale tan oo kale yani saddex habeen saddex habeen marka hal habeen buu ka tegey oo maarata habeenadii waajibay kamid a taa wixii lamid ah ee saddex hal ka ah acama muddan mud uunbuu ka bixinayaa acaam ah likullin mid walba xabad walba hal walba whalaau saddex markii la gaaro ayay awjabat lahu daman dhiig u waajibinaysaa wadaa xukunka noocaasi abata liaxmedin axmedna waa u sugan yahay ilaa huna halkan marka la joogo mooyaane habeenadii waa saddex saddexdaa habeen qofkii ka wada taga ciddii waajib u marka xanafiyadii laga tago waxay leeyihiin neefkiibaa ku waajibay habeen walba dhiig gaara maaha taa way isla ogol yihiin qoladii wujuubka arkaysay waxay laakiin ku kala tegsan hal habeen hadduu ka tago labadii dambana ula yimaado habeenkii horuu ka tegey maalan habeenkiiba wuxuu ka tegey ama habeenkii dambuu ka tegay isagii oo aan dee tacajulin waxay leeyihiin eh, maalikiyadii iyo xanaabiladii dhiig baa waajibay shaafici qaaciduu ka leeyahay wixii tiro ah waajibaadka xajka eh, majmuuciisu uu dhiig waajibinayo xabad halkiisu dhiig ma waajibin eh, acaam buu waajibinaya gud baa markaa waxa weyaan laga bixinaya maalintii habeenkii ti saasoo kale saddex markii la gaaro ayaa dhiig dhammaystira noqonaya timihii waa saasoo kale haddaad xabad goyso waa acaan haddaad mid labaad goyso waa mud kale haddaad saddex goysana waxay noqonayaan eh, dhiig dhammaystiran waxaa la mida ah dhagax tuuradkii haddii aad ka tagto eh, hal dhagax haddaad ka tagto waxay noqonaysaa acaan laba dhagax haddaad ka tagtana waa sidan saddex dhagax markaad ka tagto ayaa markaa dam lagugu yeelanaya ramyigii o dhan hadaad ka wada tagto toddobaatankii la tuuranayeyna dam unbaa lagugu yeelanaya markaa saddex wixii loo gaaro ayuu ka bilaabaa damki wixii ka hooseeyana wuxuu waajibinayaa waxa weeyaan acaan buu waajibinaya axmedna arintaa wuu ku waafaqsany laakiin meeshanuu ku khilaafay halkaa mabiidka ayuunbuu ku khilaafay laakiin meelaha kale oo dhan saasuu ku waafaqsanya markaa soo celin mayno arintaasi lshaafici qaacidadiisi waan sheegnay axmedina ku afagsan waan sheegnay madaahibta kale meelaha kale wixii ay qabaan unba hadhow la sheegi doona wuxuu yidhi falyuhari ha daadiyo walow bileylati walow bitarki leylatin habeenka tegideedba sababtu ha noqotee qofkii markaa wax ka tegey daman dhiig markaa waxa weyaan ha daadiyo oo neef baa ku waajibay washaafici shaafici fii mili haadii tan wixii lamid ah waa tan iyo wixii lamidaba ah weeye acama icaam buu bixinayaa mudda buu quudinayaa likullin ay likulli leylatin ama maarata weyaan midka xabad kastaba wahalaau awjabat lahu daman saddexda ayaa markaa agtiisa waajibinaysa dhiig wadaakaasi liaxmadin habata ilaa huna axmedna waa u sugan yahay marka halkan la joogo mooyaane wاramyu bacdu yanxatin wa kownuhu bacda الzawaali qad lazim wاramyu dhagax tuuradkii bacdu markaa ka dambeeyey yani habeenadaa la hoyanayo ramyigii damid walba la soconaya mabiidkeeda ka dambaynayay yanxatimu mid isaguna waajibaya wey ayaam tashriiqa ramyigooda wa kownuhu ahaanshaha kani ahaanaya ramyiga ayaam tashriiqu bacda zawaali maalin walba marka qoraxdu ay suusho ayaa qad lazima waajibay wasaxa linucmaani xanafiga laakiin wuu asaxayaa bacda alfajri waa beriga kadib min aaliihaa habeenka tobnaad habeenka saddexaad bacd fajrigeeda ayuu u asaxaya wa canhu waxaa laga soo guuriyey daa xukunkani fii kullihinna waa dhammaan habeenada oo dhan saddexdan habeene mina loo hoyanayo ramyigoodii waajibaadkiibuu ku jira waajibaadkii xajka ayuu ku jira maca xanafigii tan markaa waajibaadkaa uu qabaa waajibaadkii ramyigu uu yahay goorma ayaa dhagaxaa la tuuranayaa jumhuurku waxay qabaan bacda zawaal maalin kasta markii qoraxda ay suusho inta ka horeysa waktigiisii ma soo gelin ma ansaxay xanafiyadii baa markaa iyagu laba riwaaya leh riwaaya waxay leedahay bacd alfajri min kulli yowm iminkana aad baa loogu dhaqmayo fiqu taysiirka ayaa ka shakey laakiin waa riwaaya daciifa cinda alxanafiya riwaayada u muctamadkaa ah, xanafiyadu waxa weeyaan maalinka u dambeeya mooyaane labada maalmood ee horeba bacda zawaal baa la tuuran kara waana waktigii nabigu tuurtay caleyhi salaatu wasalaam maalinkaa saddexaadna dee waa maalin la baxayo oo la soconayo markaa iyada khitaabkiiba iska ah iyada markaa way faseexeenoo bacda alfajridaas way ogolyihin wa xukmu taakhiirin dibdhiga haddaba la dibdhigayo ramyiga ayaamu tashriiqa oo maalinkii koobiy tobnaad maaragtay aan maalan la tuulana dib dhacay oo qofkii ka dib dhacaya ka maadin sidii kii horunbuu lamid yahay ramyigii yowmu naxriga ciddii dibdhigiisa ogolayd way ogoshay kana kii aan halkaa dibdhigiisa ogolaynna maarta ma ogola marka maalikiyadu waa kuwa ilaluruubi lahaa halkana ilaluruub bay leeyihin xanafiyadu waa kuwa ila berri kula gaari halkana waxay leeyihin maalinta kale kula gaari xanaabiladii iyo shaaficiyadiina maxay leeyihiin way iska cadi wixiiba haddaad agga dambe isugu wada geyso dhib malaha waladaa waa kan sheegayo adihii liraabicin ilaa maalinka afraad ayuu noqonaya maalinka afraad waa marka laga so gala maalinkii ciidade ilan ciiddii ramyi baa jiray sooma iyo saddex ka dambeeyaba ilaa maalinka afraad waxaasoo dhan waa adaa layii hadii laysugu wadageeyo lishaafici wa axmedabaa saa qaba de markaa waxay markaa ka qaadanayaan nimankii rucaadii iyo kuwii nooca ahaaye iskuin isku jamciyaan loo ogolaado wlxanafiyu niصfa saacin alzama can ilxasaati wa can ilyawmi dama wlxanafiyu xanafigii alzama wuxuu waajibinayaa niصfa saacin saac barhkii in laga bixiyo can ilxasaati halkii dhagax hal dhagax haddaad ka tagto waxa waajibaya buu leeyahay niصfu saac laba mud weeyaan wa canilyawmi can ramyilyawmi maalin dhan ramyigeeda haddaad ka tagtana daman dhiig baa waajibaya markaa haddii maalin dhan maarata waxa aanad ka tegin ramyigiisi ama aarki dabcan iyagu qaacido qabaan baan horan soo shegnay jirta aarku kulligii buu yahay marka rabyulyoom goormaad ka tegaysaa haddaad aarkiisii ka tagto oo maalinkii koobaad toddobaa la tuuranayay haddii aad aanad afar dhagax tuuranin rabyigii maalintaasi waad ka tagtay maalmihii dambe koob iyo labaatan baa maalin kasta la tuuranayay haddii markaa de koob iyo toban aanad tuuranin maalinkaasi maalin aad rabyigiisii ka tagtay buu noqonaya marka haddaad maalin ka tagto dhiig baa lagugu leeyay haddii aad maarata waxa weyaan maalintii wax kamida ramyigeedii aad ka tagtayna dhagax walba xisaabsa uno dhagax walba waxaa lagaaga yeelanayaa nisfu saacin buu leey wuxuu yihi wاlcafu fi naxwi اlxasaati can abi xabata mac jamcin min asxaabi الnebi wاlcafu fi naxwi اlxasaati in la iska saamaxo hal dhagax wixii lamid a dhagax iyo wax noocaasoo kaa maaratay kaa dhiman in la iska saamaxa can abi xabbata ole xayata waa nusakda ku qoran laakiin waxay rajaxayaan labada dabdiba waa la sheegay abu xaba inuu yahay saxaabi saxaabigii abu xaba ahaa iyo macjamcin koox kale oo min asxaabi nabiyi calayhi salaatu wasalaam saxaabadii nebiga ka mida ayaa laga sheegay in ay yidhaahdeen waxa weeyaan iska waa saamax haddii qofka hal dhagax iyo wax noocaasi ay ka maqan yihiin dhib ma laha saxaabada markaa laga soo guuriyey waxaa ka mid a ah sacd bn abi waqaas allahu tacaala can iljamiic laakiin jumhuurkii de kuwaasoo xun bay waajibinayaan baab lixsaar taxallala almuxsaru bilcidaa bidam والحنفي يريق هذا في الحرم ولم يجب لمالك دم وزد وجوب حلق الشافعي في معتمد والذبح يوم النحر عن سفيان في الحج مثل صاحبي نعمان ولا قضاء ولد الكوفي لزم عن حجة حج وعمرة تتم وعمرة عن عمرة له تجب وكل ذا لنحو سقم يرتكب وغيره به الشفاء ينتظر فإن يفت حجه فليعتمر وذاك في كل فوات ضبطا لكلهم والهدي يكفي لعطا وليقضي لا للحبر ثم يلزم لفوته إلا لدى الكوفي دم وجاز عند المالك والحنبلي إبقاء إحرام لحج مقبل وشرط غير الحنبلي والشافعي تحللا للعذر غير نافع halkan waxaa laga hadlayaa ixsaarkii waa qofkii laga hor istaagay inuu acmaashii xajka u guto muxsar baa markaa la yidhaahda waa qof la xabisay wuxuu yihi taxallala almuxsaru qofkii la xabisay wuu iska xalaaloobi bilcidaa lagu xabisay wey cadow qofkii cadow xabisay wuxuu ku xalaaloobi bidam dhiig buu ku xalaaloobaya marka almuxsaru bilcida cadow cadowgaas maxaa loogala jeeda yacni waa bani aadan dee waxa weeye u diidanuun inuu acmaasha sii guto ma aha gaalo lagama wado dii booliskii sacuudigu ay kaa hor istaagaanoy tasriix la-aanka uga qabtaan iyo xarman waxaad noqonaysaa muxsar bilcida taasaad noqonaysaa marka waxaa loo jeedaa in qofkii dad markaa waxa weeyaan ay markaa ka hor joogsadeen in uu acmaashii sii guto taxallal almuxsaru bilcida muxuu ku xalaaloobayaa marka hadda inuu xalaaloobayo waa laisku waafaqsanya almuxsaru bilcaduw inuu xalaaloobayo fain uxsirtum fama staysara min alhadi wax kalo looma dirin soo maa marka inuu xalaaloobayo waa lagu ijmaacsan yahay idaa kaana muxsaran bicaduw muxuu haddaba ku xalaaloobayaa bay ku kala duwan yihin fuqahadu wuxuu yidhi bidamin dhiig buu ku xalaaloobay walxanafi xanafigu yuriiqu haada dhiiggan wuxuu ku walam yajib limaalikin damun maalig agtiisa dhiiguba waajib ma aha wasid waxaad soo kordhisaa wujuuba xalqi shaafici shaaficigii xalqigiina inuu waajib u noqonayo si u xalaalo fii mactumida sida la ictimaaday marka maxaa lagu xalaaloobaya muxsarkii muxuu ku xalaaloobaya bay fuqahadii ku kala aragti duwan yihiin xanafiyadu waxay leeyihiin maalikiyaduna xataa dhiiggii ma shardiyayaan inuu iska niyeysto inuu xalaaloobay baa ugu filan inuu sidaa ku xalaaloobo o iska niyeysto inuu xalaaloobay baa maalikigii ku filan xanafigii iyo iyo xambarigiina dhiig bay shardiyayaan oo markii marka waxa weyaan dhiiggii uu gowraco ayuusaa ku xalaaloobaya niyadii iyo markaa dhiiggiibu ku xalaaloobaya shaaficiyadii waxay intaa soo ziyaadinayaan oy kusii darayaan timaxirada oo eh, waxa weyaan neefkii baa la gowracayaa timihiina wuu xiranayaa isagoo biniyati taxalul waxaa ku samaynaya inuu markaa waxa weyaan xalaaloobayo saasuu markaa ku xalaaloobayaa dee nabigu calayhi sala slam xudaybiya waa kii taxalulada xalaaloobay timahana waa xiirtay eh, neefkiina wuu gowracay laakiin waxyaalahan ma bay u yihiin taxalulkii mise uma aha ayaa markaa fuqahadii ay ku kala duwan yihiin aayadduna waa dhiiggiina fartayba fain uxsirtum fama staysara min alhadi taxalulkii xalaalowgii miyuu ku xidhan yahay dhiigga mise dhiiggu sidiisuunbaa loo doonayaa xalaalowgii kuma xidhno ayaa la ysku haya maalikiyaduna maba waajibinayaan dhiiggee mustaxab bay ka dhigay wuxuu yihi taxallal muxsaru bilcida bidam wlxanafi yuriiqu hada fi lxaram arrintaana xanafiyadii baa la gaar waxay leeyiin dhiigga neefkan la gowracayo halkan laguma qalayo waxaa lagu gowracaya xaramka marka adee way xaramkii qofkii maba jooga maba gaari kara muxuu samaynaya cid buu u dhiibayaa iyada aan markaa dee waxa weyan la xabisayni maalin buu la ballamaya ohanaya maalin heblaayo neefkaa gawrac markaa dabeetana markay maalintii gaadho ee uu hadda isinaado neefkii la gawrac ayuu markaa xalaaloobay ila dhiiggii bay kaga tahay xawilkiibu kaga xihan yahay wuxuu yihi walxanafi yuriiqu hada fi lxaram xaramka ayuu markaa gawracaasi ku samaynay walam yajib limalikin damun wasid waaad kordhi ama qolyihii kale qolyihii kale de waxay leeyihiin halkaa uu maarata waxa weyaan muxsalka ku yahay ayuunba ku gowracay wasid waxaad soo kordhisaa wujuuba xalqi shaafici shaaficigii xalqigiisuna inuu isaguna waajib yahay fii mactumida sida markaa la ictimaaday oo shaaficigii saddex buu ku xalaaloobi binniyati waddami wa alxalq wاdabxu ywma naxri can sufyaana fi lxaji mila saaxibay nucmaana wاdabxu ywma naxri gowracaasi wuxuu dhacayaa maalinta ciidda waa inuu gawi gawracu dhaco can sufyaan sufyaan markaas laga soo guuriyey sufyaan athawri madhabkiisu sida uu yahay waxa weeyaan imikaba iskama gowracaysa waxaad gowracaysaa yowm naxri mila saaxibay nucmaana isagoo markaa sufyaan la mid ah saaxiibaa nucmaana lakin waa fi un arrintu hadday cumro tahay ilan cumradii ilaa yowm naxri sug la odhan maaye markii arrintu ay xaj tahay ayaa yowm naxriga la sugay saaxiibaa nucmaanna waa la midoo abu yuusuf iyo iyo maxamed ibn xasan iyaguna saas yiran lakiin abu xaniif la mid maaha ee wuxuu leeyahay ka hor baa la dawrici karaya walaa qadaa qofka muxsarka ah qada laguma laha inuu qalleeyo xajkii iyo cumradii toona waladal kuufiy lazima kuufiga agtiisa waxaa waajibaya can xajatin xajo waxaa ka waajibaya xajkii laga xabisay waxaa ka waajibi xajun wa cumratun tatimu xaj iyo cumro dhammaystiran ayuu ku qallayn xajkii keli cumradiina wa cumratu can cumratin lahu tajib cumrana cumradii laga xabisay bay uga waajibaysa marka haddii cumro laga xabisay cumro ayuu ku qalayna haddii xaj laga xabisayna xaj iyo cumro dhamaystiran buu la iman haddii qaarin uu ahaa markaa leey oo marka horeba xaj iyo cumra ay u xidhnay maxaa laga doonayaa xaj iyo laba cumro waayo xajkii keliyahada wuxuu waajibinayaa xaj iyo cumru waajibin waxay saa uleeyihiin waxay leeyihiin eh, fawaadka inagu soo socda qofkii xajku uu seego xajku uu dhaafo waxaa laga rabaa inuu acmaashii cumrada ku xalaaloobo marka waxa leeyihin qofkan markii la xabisay waxaa lagu yeeshay inuu ku xalaaloobo camalkii cumrada tiina umay suuro gelin markaa in cumrana ay dhaaftay halkaa ku dhaafay xajna uu ku dhaafay ayay markaa noqonaysa cumradii kale u iyaduna waa gaar saasay leeyihin laakiin jumhuurku waxay dhaheen meeshan qadaba maba waajibayaba oo waxaa la haystaa nabigu calayhi salaatu wasalaam xudaybiya markii la xabisay ee la celiyey waa kii sanadkii dambe soo cumraystay waxaana lagu magacaabay cumratulqadaa ayaa lagu magacaabay haddaba qadaagani muxuu yahay maqalla mise waa xukun jumhuurku waxay leeyihin cumratulqadaa waxaa loogu magacaabay dee waxa weeya waa qadaagii xagga xukunka ahaayo quraysh iyo isaga markii la kala xukumay ee waxawy heshiiska la saxeexday qadaagii iyo xukunkii dhacaybaa wuxuu ahaa sanadka dambe inay soo xoraystaan xaggaasaa qadaagu uu ka socdaa bay yidha jumhuurku xanafiyaduna waxay leeyihiin mayane waxaa la qallaynayaa cumradii hore jumhuurku waxay markaatooda ku xoojinayaan waxay leeyihiin ma sugna oo lama soo warinin in nebigu calayhi salaatu wasalaam intii cumradii hore la socotay uu u wada yeedhay oo uu maaragtay ogeysiiyo yidhi namariya intii haddana cumradan dambana ciddii markaa soo raaci karaysay ayuunbaa markaa soo raacday marka waa ln iyagu qada ma jiro walaa qadaa qada ma jiro waladal kuufi kuufi agtiisa lazima can xajatin xajun wacumratu tatimu xaj iyo cumro dhamaystiran ayaa markaa xajkii laga qalayn wa cumratun can cumratin lahu tajib cumrana cumradiibay uga waajibaysaa wa kula da linaxwi suqmin yartakib wa yartakibu yani ku dhacayaa wuu qaadanayaa axkaamta oo maarata waxa weyaan xanafigu wuu qaadanaya arrimahan oo dhan wuu samaynaya kullada arrimahaasoo dhan linaxwi sukmi xanuun daraadi kii xanafiga ahaa arrimaha muxsarku uu samaynayo ee ah inuu xalaaloobo waxaasna lagu yeesho ah, ah, ah, axkaamtaasi ay ratibanto haddii uu xanuunsado xanafi ama xanuun wax lamidii ku dhaco waxa lamidkii waxay yidhahdeen waa sahaydi oo ka go'day ama gabadhii oo muxramkeedii dhintay iyadoo jidka lagu sii jiro baa maxramki ka geeriyooda dee socon mayso waxa weeyaan sidii qofkan markaa muxsarka aho kale noqonaysaa bay marka wa kulla daa arrimahan oo dhan yartakibu yartakibu kulla daa arrimahan oo dhan wuu falayaa oo wuu la imanayaa xanafigii oo axkaamtan o dhan way qabanaysaa linaxwi suqmin xanuun oo kale haddii ku dhao hadduu xanuunsado qofkii xanafiga ee muxrimka ahaa wuxuu la mid yahay muxsarkii adowgu uu markaa xabisay wa hayruhu wixii xanafiga ka soo haray yantadiru bihi qofkan wuxuu la sugayaa ashifaaa intuu bogsanayo waxba xalaalooli maayo qolyihii kale wuu iska sugayaa intuu ka bogsanayo fain yafuthu xajuhu haddii markaa dee sidii xanuunkii u hayay xajkii uu ku dhaafo oo isagoon bogsan xajkii dhammaado falyactamir cumraha ku xalaaloobo oo markaa waxa weyaan axkaamtii fawaadka ee inoo imanaysa ayaa markaa ka ratimaysa muxsarka fain ucsirtum fama staysara min alhadi hadduu muxsar bilcaduwi uu yahay waa laysku waafaqsan yahay laakiin hadduu yahay muxsar biayri lcaduw muxsar bilmarad xanuun baa xabisay oo uu ka xajin kari waaye ama ka cumraysan kari waaye axkaamtiisu maxay noqonaysaa xanafiyadu waxay ha aayadu soo gelaya fain uxsirtum fama staysara min alhadi waxaadana yidhaahdeen axsara marka la yidhaahdo xanuun bay ka hadashaa haddii cadow laga hadlayana xasarada la yidhahdo hamsaha laguma daro oo waxawey hulaafiga ayaa loo isticmaalaa cadowga waxa la xasarahu lcaduwu axsaro marka la yidhahdana axsarahu lmaradu ayaa la yidhahda qur-aankana ku sugan tahay bay yidhahdeenu waxsuruuhum ku jirta waxsuruuhum axsiruuhum lama odhan kolkii gaalada waxa weeyaan lalahaa koobo maarata waxa weeyaan qabta waxsuruuhum baa layihi marka waxay hahdeen cadowga xasanabaa loo isticmaala xanuunkana axsanabaa loo isticmaala aayaddan markaa suuratulbaqara maxay ku timi fain uxsirtum marka xanuunkiibaabay ku caddahay bay yidhahdeen waa ka dabageynaya qolyaha markaa jumhuurku iyagu waxay leeyihiin mayane aayaddu horta qolyihii luqawiyiintu runtii xagga xanafiyada u badan yihin oo in axsanadu ay xanuunka tahay bay u badan yihiin laakiin eh, labadaba loo isticmaali karo jumhuurku waxay markaa ku xoojinayaan in axsaradani maanta cadowun ay ka hadlaysa aan laga hadlaynin xanuun faidaa amintum faman tamataca bilcumrati ila alxaj waata markii dambe haddana ti markaad aamin noqotaan amintum de waxaad cadowgii ka hadlaysa faidaa shufiitum lama odhan marka inay aayaddu ay cadow ka hadlaysay bay sheegaysaa yiri markaa axkaamta cadowgaa iskale xanuunkiina xanuunkii isagu taa maxaa la samay de qofku siduu xajin karu xajiyaya hadiiba markaa wa xajkii uu dhaafo isagoo markaa keri waayeyna dadkii xajku dhaafeen dadkii xajku maarata uu dhaafay ayuunbay la mid noqonayaano fawaadka axkaamtii fawaadka ayaa imanaysa cisudiin ibn cabdisalaam wuxuu u nusreeya isagoo shaaficiya madhabkan xanafiyadu u nusreeya maalik iyo shaafici sidan ay yidhahdeen buu leeya qofkiio ku taagnaado waa mashaqo aanay shareecadu iyadoo kale la imanin buu isagu laakiin qolyihii way u jawaabayaan oo waxay odhanayaan iyaguna muxuu ka faaiidayaa bay leeyihin qofkan cadowga uu xiday wuu faa'iidayaayo dee inuu iska noqdo ayuu faa'iidaya laakiin qofkan xanuunsanaya de hadduu beledkii ku noqdo caafimaadi maayo xanuunku sidinbuu haynaya intii hayn lahaa unbuu haynaya marka kolliiba meel baa lagu hayn lahaa ama meel baa lagu xanaanayn lahaa dee isagoo iska xarman sidiisi wax weyn loo xanaaneeyo taxallulku wuxuu u soo kordhinayo ayaanan jirin bay leeyihi wuxuu yidhi wakayruhu wixii ka soo haray xanafigu yantadiru bihi shifaa intuu bogsanayo ayay sugayaan oo exraamkiisiiba ku taagnaanaya fain yafuutu xaju dabcan hadduu muctamir aha cumradu ma dhaafaysa dee ilaa waktigii markaa caafimaado fain yafuutu xajuhu xajkii haddii uu seego falyactamir ha cumraysto ha cumraysto waxaa loogula jeedaa falyataxallal bicamali cumra maaha in waxni ay u noqonayso cumro markaa waxa weeyaan tirsan laakiin camalkii cumrada ayuu ku xalaaloobaya sidii maarata fawaadka wadaaka xukunkan ah in cumro lagu xalaaloobo fii kulli fawaatin dubia likulihi dubia waa lasoo xifdiyey fii kulli fawaatin dhaafitaan kasta oo qofka xajku uu dhaafo xukunkani xukun lasoo xifdiyay oo sugan weeyi likullihi fuqahada dhammaantood qofka haddii xajku uu dhaafo xukunkiisu waa sida isku raacsan yihiin qof kastoo xajku uu dhaafay xajkuna wuxuu kugu dhaafaya carafo oo ku dhaafta waxaa laga rabaa inuu cumro ku xalaalo waana sidii cumar khaabi radi allahu tacaala canhu ay fatwooday wlhadyu yakfii licaaa caaa agtiisa isaga hadyi uunbaa ku filan hadyi inuu markaa waxa weya neef gowraco ayuunbaa ku filana wax kaloo laga doonaya qofka markaa sawaadku uu ku dhacay ma jiro buu leey marka waa riwaaya can caaa bay leeyi riwaaya can caaa ibnlmundir markaa sheegaya marka riwaayad kalena waa laga soo werinayaayo yataxalal bicumra sida jumhuurkuba ay qabaan laakiin riwaayad baa waxay leedahay yuhariiqu daman walaa shay calayh dhiig unbuu daadinaya wax kalena lagu male walyaqdi qalaa lagu leeyahay ninkaa markaa xadku uu dhaafay fawaadku qadaa buu waajibiyaa laa lilxabri ibnu cabaas agtiisa wixii aan ahay jumhuurka afartii madhabba way isku raacsan yihiin man faatahu lxaju taxallala bicumratin wa qadaa waana fadwadii cumar bin khaaab radi allahu tacaala canhu uma yalzamu waxaa kaloo haddana waajibaya lifawtihi dhaafitaankaa xajku uu dhaafay qofkani waxa ugu waajibaya ilaa ladalkufi xanafiga agtiisa mooyaane intii kale oo dhan damu dhiigna cumro ku xalaaloobo qallana ku soo celiyo neefka gawraco xanafigu lakin wuxuu leya neefkaas kuma waajibo wa jaaza cinda almaaliki waalxambali maalikigii iyo xambaligii waxaa u furan oo agtooda ka bannaan ibqaau ixraamin ixraamkii in la daysto lixajin muqbil ilaa xajka dambe qofkii xajka uu seegay iyaga agtooda waxaa furan inuu ixraamkiisa iska haysto aanu markaa waxa weeyaan cumrana ku xalaaloobin dhiiggan iyo arrimahan iyo waxana aanu gelin ee uu iska haysto ixraamkiisi ilaa xajka dambe laga gaarayo deetna xajka dambe uu sidaa ku xajiyo ayaa bannaan iyaga agtooda labadii kale ma ogola waxay leeyihiin waa inuu cumre ku xalaaloobo shaaficiyada iyaga asalkoodi waa waafaqsan yihiinbo de ashhurulxaj way dhammaanaysaada kolkay dhammaato markaas siduu muxrim bixaj u ahaanaya muxrim bixaj mal sii noqon karo xanafiyaduna halkan iyaguna way ku waafaqeen waxay leen waa inuu qofkan waxaa lagu yeeshay waajibaad kale oo ah inuu cumre ku xalaaloobo arrimaha kalena uu sameeyo wa sharطu gayri اlxambali washaafici taxalula lilcudri gayru naafici wa sharطu gayri اlxambali washaafici shardinta uu shardisanayo cid aan xambali iyo shaafici toona ahayn taxalulan uu shardisanayo inuu xalaaloobo lilcudri wixii cudurdaare ku yimaada daraaddii inuu u xalaaloobo ayru naafic waxba u tari maayo maalikiga hadduu uu yidhaahdo ama xanafigii in xabasanii xaabisun fa maxilli xayu xabastani sidii nabigu alay sala slam dubaaca uu ku yidhi waxba u tari mayso xanafiyadii iyo maalikiyadii ma qabaan waxay leeyihin shardigu waxba kuu tari maayo axkaamtii muxsarku maarata bilmarabna waa sideedi qolyaha kale iyagu waxay leeyihiin mayana wuu taraya laakiin halkuu wax ka taraya waa halkee waa alixsaar bilmarad qofka markii xanuun uu markaa xabiso waxbuu u tarayaayo sidaasuu ku xalaaloobayaa cumradiina laga dooni maayo qadaagiina laga dooni maayo dhiiggiina laga dooni maayo waayo nabigu alayh salaatu salaam dee waa taladii uu dubaaco siiyey dubaac binti zubayr ibn cabdilmualib in adeertiiba yahay oy markaa iska xaaladeedaa liidatay xaj kale way doonaysaa inay raacdo deeta nabigu alayhi salatu asalaam sidaa nabigu ku yiri haddii ilaahay aad xabisto waxaan ku xalaaloobay halkaa adigu xabistay marka qofkii shardigaa ah haddaba dhigtay dee naafic buu u noqonayaa waxbuu u tarayaabay leeyihin shaaficiyadii iyo xanaabiladii ila nabigu calayhi salatu salaam tala kuma bixiyeen haddii aanu waxtar lahayn qolyahan kalena inaanay markaa xadiidka sixadiisa ku qanacsanayn bay ayaa maaragtay ay noqonaysaa oo waxay leeyihiin arrintaasi xukunkaasi xadiikaasi looma cuskan karo arrin la qaadanaya ma aha aayadii fain cusirtum famastasala min alhadyi fududii cumar bin khaaabi arrimahaasun baa lagu dhaqmayaa shardi wax ka bedelaya axkaamtii ma jira bayl jaza sayb halkaa inoogu sal allah wasalam calaa nabiyina maxamed